بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan idinla wadaagi doonaa saaka kelmad iyo is-xusuusin ku saabsan farxadda qalbiga sideen ognahay ayo ikhwa akhawaat farxadda dhabtii waa farxadda qalbiga murugta iyo tiiraanyada dhabtina waa murugta qalbiga qalbiga ku camiran garashada ilaahay jala wacala jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala iyo jacaylka acmaasha iyo wixii uu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala jecel qalbigaasi ayaa farxad leh qalbiga ay ka buuxdo shahawaadka iyo jacaylka xaaraanta iyo macsida iyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala u necab yahayna qalbigaasi farxad iyo barwaaqo iyo naciim meelna uma soo marin waxaynu ku noolnahay maanta adduunyada waqti ay dadka bini aadmigi in badanoo kamidii ay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka fogaadeen sababtuna ay tahay quluubtooda oo si weyn ugu xidhan adduunyada iyo jacaylkeyga in jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala iyo garashada ilaahayna ay ku yar tahay qaarkood qaarkoodnaba ay ka maran tahay sidaasi aawadeed ayaa waxaad arkaysaa dad murugaysan dad tiiraanyasan dad isweydiinaya siday xalkay uga bixi lahaayeen iyo siday uga takhallusi lahaayeen murugta iyo tiiraanyada quluubtooda buuxisay ay la tawaawacayaan laakiin dawadu way u dhowdahay cilaajku wuu ag yaallaa waxaana weeyaan waa garashada iyo macrifada ilaahay subxaana wa tacaala iyo inay quluubtoodu ay ku xidhanto alla subxaanah wa tacaala imaam muslim raximah اllahu tacaala wuxuu صaxiixiisa kusoo wariyey min xadiis alcabaas radi allahu canhu inuu nebigu salى اllahu alayh wasalam uu yihi daaqa طacma اliimaani man radya biاllahi raba wbiاlislaami diina wbmuxamedi salى اllahu alayh waslama rasuula nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay daaqa طacma aliimaan dhadhanka iimaanka waxaa dhadhamiyey waa xalaawada iimaanka loo jeedaa iimaankuna wuxuu leeyahay xalaawad iyo macaan iyo dhadhan qiimile ayuu leeyahay marka waxa iimaanka طacmigiisa dhabta ah iyo xalaawadiisa waxaa dhadhamiyey man radya biاllaahi rabban qofka ilaahay rabbi uga raali noqda ee ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimada u rumeeya wabilslaami diinan islaamkana diin ahaan uga rumeeya ee diimaha kaleo dhan ka wada gaalooba ee aqbala diinta ilaahay subxaana wa tacaala ee islaameed wabimxamedin sala allahu calayh wasalam rasuula nebi maxamedna raalli uga noqda oo ku raalli noqda rasuulnimadiisa sala allahu calayh wasalam xadiiskan waxaanu ka arkaynaa ayuha alikhwa alakhawaat carabku waxbuu dhadhamiyaa ishu waxbay ku raaxaysataa dhagtu waxbay ku raaxaysataa qalbiguna waxaa jira in wax in uu ku raaxaysto xalaawad iyo macaan uu dhadhamiyo ayaa jira xalaawadaasi iyo طacmiga iyo dhadhanka iimaankuna waxa weeyaan qalbiguna waa maalinka maanta dee waa iimaanka ilaahay subxana wa tacaala rumaysan yahay islaamnimada la rumaysan yahay iyo risaalada nebi moxamed sala allahu calay wasalam oo la rumaysan yahay markaasaynu nidhi ikhwaani wa akhwaati raaxada qalbigee dhabta ah ee qofka siinaysa khushuuc qofka siinaysaa degani qofka siinaysaa inuu ku xasilo in acmaasha saalixa ah ee ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado ee ilaahayna jala wacala uu raalli ka yahay waxa weeyaan waa in ilaahay subxaana wa tacaala la jeclaado weeyaan alkhayru kulluhu fi mutaabacati nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa in nebiga khayr oo dhan wuxuu ku jiraa in nebiga la raaco waayahay Uh, ilaahay jacaylkiisana waxa daliilu ah waxaa daliilu ah waa in nebiga sala allahu calayhi wasalam in isaga la raaco oo sunnihiisa la raaco oo wax walba aynu samaynayno wax walba aynu ka tegayno nolosheenna waxaynu ku camal falayno waxaynu ka fogaanayno intaba aynu kaga dayayno nebi moxamed sala allahu calay wasalam ilahay jala wacala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka uu ku yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayaqfir lakum dunuubakum qul in kuntum tuxibuuna allah haddaad ilaahay jeceshiin fattabicuunii aniga i raaca saa ku dhawaa nebi maxamed sal ly slm leeyahay ku dha nebi maxamedow haddaad tuxibuuna allah haddaad ilaahay jeceshihiin fattabicuunii anigay raaca maxaa marka helaysaan natiijadu maxay noqonaysaa ilaahay baa idin jeclaan doona dunuubtiinana wuu dhaafi doonaa alimaam alxasan albasriy raximah allahu tacala ayaa wuxuu yidhi idacaa qowmun calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam dad baa xilligii nebiga waxay sheegteen annahum yuxibuuna allah inay ilaahay jecel yihiin fataalabahum bi hadihi alaaya dabeetana waxaa e-, e-, laga doonay arrinka aayaddan ku yimid oo ah war haddaad ilaahay jeceshihiin ah, fattabicuunii nebi maxamed sa kudheh aniga i raaca eh, jacaylka ilaahay subxana wa tacaala ikhwaani yacni hadduu qofku ilaahay jeclaado hadduu qofku ilaahay jeclaado muxuu jeclaanayaa wuxuu jeclaanayaa acmaashii uu ilaahay subxaana wa tacaala uu jeclaabuu jeclaanayaa wuxuu ku wuxuu tala saaranayaa ilaahay buu tala saaranayaa wuxuu helayaa yaqiin buu helayaa oo wuxuu raalli ku noqonayaa wixii ilaahay subxana watacaala uu adduunyadan uu qadaray waxaasoo dhan baa ka dhalanaya salaadii buu jeclaanayaa qur-aankii buu jeclaanayaa xuskii ilaahay iyo dikrigi ilahay buu jeclaanayaa ee masaajidada ayuu jeclaanayaa wuxuu jeclaanayaa awliyada ilaahay ayuu jeclaanayaa maxabada ilaahay waxaa ka dhalanaysa waxaasoo dhan baa ka dhalanaysa markaad ilaahay jeclaato waxaad jeclaanaysaa wixii ilaahay u jeclaa waxa ilaahay u jecelyana maxaa lagu yaqaanaa waxaa laga garanayaa sharcigaa laga garanayaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu alay wasalam ayaa laga garanayaa waxa ilaahay jecelyay wuxuu waa e, e, e, waxay iska hor imanayaan ah mararka qaarkood waxa naftii jecleed waxay iska hor imanayaan mararka qaarkood wixii dhaqanka adiga ku ahaa wixii caadada ku ahaa wixii saaxiibadaa ay jeclaayeen bal waxaa imanaysaa aqrab annaasi ilayk dadka dadka kuugu dhow in aanay jeclaan wuxuu ilaahay jecel yahay adigana markaa maxaa lagaa rabaa waa inaad kala doorato dadka dadka kuugu dhow qaraabo ahaan reer ahaan saaxiibo ahaan dal ahaan qabiil ahaan waxa ay jecel yihiin haddii ay khilaafsan yihiin wuxuu ilaahay jeclaa ee ilaahay jalla wacalaa uu ku jideeyey ee ku sharciyeeyey kitaabkiisa iyo sunnaha nebigiisa sala alla alay slam waxaa loo baahanyay inaad dadkaasoo dhan wada khilaafta weeyaan ood ka doorato maxay aad ka doorato waxa ilaahay subxana wa tacala u jeceliyey xaaskaaga caruurtaada saaxiibada haddii ay ka hor yimaadaan waxyaabo ilaahay uu jecel yahay markaa waxaa loo baahan yahay qofkii inuu isagu isbarbar taago oo uu door bido wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay waxaan ikhwaani wakhaati yacni qalbiga qofka bini aadmiga waxa raaxada u keenaya waa inuu ilaahay jeclaado oo ilaahay uu ka doorbido wax walba oo adduunyadan yaala oo qalbigiisa uu ku xasilo acmaasha saalixa dad baa maanta jira quluubtoodu haddii maanta o dhan qur-aan lagu akhriyo aanay quluubtoodu xasileen laakiin haddii shaytaan iyo eh, wixiisa sida heesaha iyo muusiga doonaya inay inay ka doonaan maxay ay xalkaasi ay raaxa ka dalbaan ay xalkaasi ay wanaag ka doonaan lagamana yaabo suuragalna maaha in hees iyo hadal dad fusaaqi ay daldalayaan maanta oo dhan inay quluubta ay raaxa u keento akhiyo ukhtii ogow qalbigaaga raaxadiisu wuxuu ku jiraa waa jacaylka ilaahay kitaabka ilaahay inaad ilaahay u sujuuddo saa weeyaan walidaalika ayaa nebigu sala allahu caley wasalam salaadoo kale waa kii ku lahaa bilaal radi allahu tacaala canhu arixnaa bisalaati ya bilaal arixnaa bisalaati ya bilaal bilaalow waxaad noogu raaxaysaa salaada noogu raaxee yani almuminu in eh, eh, yajidu raaxatahu fi الsalaa raaxadiisa wuxuu ka helayaa ikhwaani qofkii muminkaa ah, salaada ayuu ka helaya saas weyaan qofkii muminkaa ah, raaxadiisii dee nebigaaba leh ah, bilaaw salaada noogu raaxee sideeda kale nebigu sal اllahu alيه wasalam eh, waa ka yidhi wajucila qurat cayni fi الsalaa waxa ishaydu ay ku qabowsato waxaa laga yeelay fi الsalaa salaada ayaa laga yeelay ilaahayna subxana wa tacaala waxa uu salaada isagoo tilmaamay la kabiiratu ila cala alkhaashiciin dad baad arkaysaa inay salaadii ku adagta ay ku adag tahay dad baa laga yaabaa inay salaadii ay ka wahsanayaan dad baad arkaysaa inaanay u kaceen salaaddii subax aanay u kaceen markaa salaadu waa meesha aad raaxada aad ka helaysid hadduu qalbigaagu diiqadoodo haddii walbahaar kugu yimaado haddii ay murug kuu timaado haddii walwal eh, uu kuu dhasho haddii qalbigaaga aad ka dareento inaanu qalbigaagii xasiloonayn akhii wa ukhtii waxaan odhan lahaa yaa akhii calayka bisalaa weysada qaado oo dahaaro qaado oo weysayso qiblada u jeedso laba ragcadood ood ilaahay aad ugu khushuucayso aayadaha qur-aankaad akhriyayso aad ku tadaburayso oo aad ka fakirayso sujuudda aad dheeraynayso tasbiixaadka aad ku celcelinayso saa samee waxaad arki doontaa in walbahaarkii iyo murugtii iyo xusnigii iyo wixii diiqa ahaa iyo culayskii adlaabtaada iyo qalbigaaga aad ka dareemaysay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa kaxayn doono thowban radi allahu tacaala canhu mawla nabiyi sala allahu calayh wasalam ayaa sida imaam muslim u soo wariyey ayaa wuxuu thoobaan leeyahay samictu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam isagoo leh calayka bikahrati sujuud calayka yacnii sujuuddaada badi oo salaadaada badi markay salaadaadu badato eed ilaahay u sujuuddeed ku khushuucdo ee aad adigoo ilaahay subxana wa tacaala in u jeedsanayo sidaa u tukadaa waxa weeyaan salaadaasi manfaacad badan ayay ka helaysaan imaam muslim ayaa wuxuu soo wariyey eh, abi firas rabiicata ibnu kacab alaslamiy oo haa khaadimtii khaadimkii nebiga u khidmayn jiray eh, min ahli sufana uu ka mid ahaa masaakiintii in masaajidka dhinaciisa u hoyan jirtay ayaa waxa uu leeyahay rabiica waxa uu leeyahay radi allahu tacaala canhu nebiga ayaa wuxuu igu yidhi maalmin maalin maalmaha ka mid a ah, rabiicow bal wax weydiiso i weydiiso wax waayahay waad arki waa waa faqiir xitaa guri ugu hoyda ma laha masaajidka garabkiisa saxaabadii fuqarada aheede in ahlu sufaha ayuu ka mid yahay waxyaaba badan buu u baahanya wuuna garanayaa in nebiga sala allahu alay wasalam dacwadiisa iyo baryadiisa uu ilaahay subxana wa tacaala aqbali doono i weydiiso wax maxaad ka filan lahayd nin dhallinyara oo aczaba oon reer lahayn oon guri lahayn oo nebi maxamed sal alla ly slam uu ku yidhi i weydiiso ilaahay baan kuu baryi doonaa waayahay waxyaa badan baa maanta dhallinyarta maanta kusoo dhici doonta qalbigooga oo u badan ilaa man raxima allah intuu ilahay naxariista mooyaane umuuro adduunya u badan laakiin bal dhegaysta ikhwaani akhawaatii rabiica wuxuu nebiga sal اllahu alيyه waslm ku yidhi wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi اljanna waa kelimad weyn oo u baahan in hoosta laga xariiqo oo la xusuusnaado oo qalbiga lagu daabaco ikhwaanii waakhawaati as'aluka muraafaqataka fi اljanna rasuul allahu sal اllahu alay slam waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kuula rafiiqo inaan jannada aan kula galo waxa weeyaan waa qaayada waa ujeeddada waa maqsadka waa hadafka iyo yoolka ay u halgamayaan ee u socdaan addoomaha ilaahay saalixiintii iyagoo adduunyadan ku dul nool iyagoo adduunyadan ku dul tallaabsanaya iyagoo adduunyadan jooga ayaa haddana quluubtoodu waxay u safartay ilaa daari alaakhira jannaday ka fakirayaan qusuurteedii dahabkeegii xariirteedii malabkeegii khamrigeegii caanaheegii waxaasoo dhanna waxaa ka weyn aragga la arki doonay muminiintu arki doonaan wejigii ilaahay subxana wa tacala ee kariimka as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan rasuul allah sala allahu alay slm kuweydsanayaa inaan jannada kugula rafiiqo oo aanan kaa hadhin oon jannada kula galo ayaan rasuulkii ilaahi subxana wa tacala tacaala aan ku weydiisanayaa nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu doonayaa inuu ogaado bal rabiica hadalkan iyo dalabkan uu dalbay xaqiiqadiisa iyo intuu leegyahay ayuu doonayaa inuu nebigu ogaado sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ku celiyey su-aal buu ku celiyey rabiica oo wuxuu ku yidhi awa kayra dalik ha ma arrinkaa arrin arrinkaa arrin aan ahayn miyuu jira oo kaasumaad weydiisanaysaa waxaad iga dalbaysaa waxa weeyaan waa inaad tinada igula rafiiqdo qultu waxaan idhi rasuulkii allow huwa daak arrinkai aan kaa doonaya waa kaa weeyaan waa inaan jannada aan kugula rafiiqo waayahay nebigu markuu arrinkii uu ka hubiyey rabiica in rabiica saxaabigaa faqiirka een gurigu hoydo iyo reer mid aan lahayn waxa uu doonayo inuu nebigu uu ka dalbayo inuu ugu duceeyo yahay inuu jannada rafi kula noqo ayaa bal u fiirsada ayuha alakh ayat alkht walaalow bal u fiirso nebigu sala allahu alay slm rabiica ah, uu ku yidhi wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikarati sujuud faacinnii calaa nafsika bikarati sujuud waxaad naftaada aad igaga sujuud badan oo salaada badso ujeedaa salaada badso adiguna yani haddaad doonaysid maanta xadiiska waxa laga qaadanaya ayuha alakh waayatuha walaalow waxaa xadiiska laga qaadanaya haddaad doonaysid inaad nebi maxamed sala allahu calay wasalam aad kula rafiiqdo jannaadka jannaat naciim alfirdows ah, waa daaru salaam ilaahay subxana wa inoogu baaqay ah, wallahu yadcuu ilaa daari salaam waa kaasi weeyaan haddaad doonaysid yaan salaada akhi lagaaga dheerayn sujuud ayaan lagaa badsan salaadaha sunnaha badi nebiguu badsan jire adna salaada badso qalbigaagu masaajidka ha jeclaado qalbigaagu salaada ha jeclaado saasi ayaa lagaga baahayey marka waxaa aynu ka fahmaynaa nebigu sala allahu caleyh wasalam waa kaa isagu ka dalbay bilaal ee yidhi arixnaa bisalaati yaa bilaal bilaalow salaada noogu raaxee saxaabadiisiina waa kan ku leh iyo innagaba calayka bikasrati sujuud sujuudda badsada هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأخوات وفعله يدل على ذلك ficilka nebiguna sal اllahu alay slam wuxuu tusayaa inuu nebigu salaada u badsan jiray waa idinka arkay nebigu sal l slam tahajudkiisa uu ragcad keliya uu ku akhriyey suurat albaqara iyo suurat eh, annisaa iyo suuratu ali cimraan saddexdaas suuradeed dhaadheer ayuu nebigu sal l slam sajdad keliya uu ku akhriyey markaa nebigu sal ly slam qowlan wa ficlan wuxuu inoo tilmaamay oo inoo caddeeyey qiimaha weyn ee ay salaadu ay leedahay waxaa intaasoo raacda ayuha walakhawaat qofku markuu ilaahay subxaana wa tacaala u jeclaado ee maxabada ilaahay ee qalbigiisa ay gasho wuxuu qofkii jeclaanayaa oo kale wuxuu jeclaanayaa kalaamkii ilahay buu jeclaanaya ah, maanta qur'aanka ayaynu haynaa Eh, hadduu qofku ilaah jeclaado de waxa weeyaan